والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال kitaab lbuyuuc waxa aynu halkan ka bilaabaynaa iibka iyo axkaamtiisii marba meel baynu maraynay axkaamtii iyo fiqiga islaamigaah intaa hore waynu waxaynu soo maraynay xajkii iyo axkaamtiisii iyadoo aynu wada xajnay oo muuqaalna aynu ka soo qaadanay habeenkii u dambeeyey kii ku socdana allaha ka aqbalo kii kalena allaha usakhiro islaamku noloshu dhinacyadeeda kala duwan mid walba uu jaheeyey lilatii hiya aqwam arrinta u toosnida badan ayuu mid walba wax ka yidhi qofku marka uu ilaahay caabuday xaqiisa uu dhammaystiro waxaa sugaya xuquuq kale oo la xidhiidha ehelkiisa iyo ummaddiisa iyo naftiisaba taasoo ah baashan adduunyada intuu joogo wixii uu intifaacsan lahaayee adduuna sida uu heli lahaa siduu sax u noqon lahaa siduu uga dhigan lahaa wasiilo aakhiro sidaa darteed baa shareecaddeenna samxadahe wanaagsani maalka iyo soo saaridiisa ay dhiirisay oo dadku inay soo saaraan dhaqaalaha muslimiinta ah way ku amran yihiinba intay ifkan joogaan amarku marna mubaax buu noqon karaa marna waajibbaabuu ku noqon karaa wax soo saarka dhaqaaluhu lidaalik buu dhiiriyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam camalka camalkuu dhayriyey in la shaqaysto oo laba arrimoodba uu diiday nebigu qofku inuu ummadda culays ku noqduu su-aal u banbaxo isagoo shaqaysan karaya waxa labaad uu diiday inuu gidaar iska fadhiisto oo uu idhaahdo anigu bahasha adduunyada waa ka maaqmay bal qur-aanka aynu aadno ilaahay baa wuxuu ihi faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah salaada marka la dhameeyo ha fadhiina fantashiruu fi lard wabtaquu min fadli illaah dhulka ku faafa oo ilaahay arsaaqadiisa raadsada abubakar iyo cumar miduu ahaaba mid buu ahaa abubakar baan filaya inuu ahaa war shaqo tega bu uhi ina asamaa laa tumdiru dahaba walaa fida cirku idinsoo idiin soo daadin maayo roob dahaba ah iyo roob lacaga ah. oo soo da-ayaa ma jire magaalada kala gala oo kala shaqo taga aayad kale ilaahay waxa uhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica dhulka waxaa ku sugan oo dhan ilaahay idinku idiin abuurae dee intifaacsada oo wax soo saar la yimaada qur-aanka kariimka ah mar kale ilaahay waxau uhi huwa aladii jacala lakum alarda daluula famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi ilaahay wuxuu idin yeelay dhulkii wuxuu idinka yeelay haluul haluul mid laylyan famshuu fii manaakibiha garbaheeda socda wa kuluu min risqi arsaaqada dhulka cuna waa kuwa culimadu yidhaahda waxaaba laga fahmi karaaba dhulkii inuu fikradan ayidaysa manaa ayidaysa aayaddu wareega dhulka waayo waxa ilahay uu ku tilmaamay inuu yahay dhulkii haluul mid sakhiran daabad buu ilahay ku shabahay dhulkii daabad waa tuwa xambaarsan daabaddu soconaysana marka halkan aayadda macnahaad ka dhadhaminaysaa waxa weeye inuu dhulkii yahay wax layliyan oo garbano leh manaakibtu illaa waa garbaha marka daabaddaa noqoto mid garbano leh iyo dhulla la fuulo layliyanna marka wax idiin layliyan oo garbihiisa la fuuli karo oo lagu socon karo isagu ku wadi kara oo la intifaacsan kara ilaa dhulkii uu ka dhigay waa aayad saddexaad salaadii markuu ilaahay ka warramay saasuu wuli xajkiina sidoo kale saasaa ilahay wuli falaysa calaykum junaaxu an tabtaquu fadla min rabbikum qira'aan markaa mutawaatir ahayn waxay tilmaamaysaa fii mawaasiimi alxaj wax dembi oo idinka haystaa ma jiro marka xajka ku jirtaa inaad shaqaysataanna oo qofkii oo ixraamkii caddaa xidhan ayaa shaqaysan karaya bishard waa inaanu cibaadada ka mashquulinin isagoo camalkiisii ku dhex jiro ixraaman ama gabadhi ixraamantahy buu qofkii shaqadii xalaasha ahayd wadi karaa maaha waktiguu ka baxo ee sida qiradaa kale sheegaysa fii mawaasim alxaj adigoo ku dhex jira inaad wadi karto waa xajkii ayaa la yidhi kudhac wada salaada markaa ka baxdhaan wada kullu dalik saasay u dhiiri gelinayaan wax soo saarka aayaadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuu la hadlay balada macnaha halkuu islaamku ka taagan yahay wax soo saarka iyo halkaynu inagu marayna ad isu qiyaasaysa markaynu nusuustan akriyayno bulshadeennu halkay taaganta caalamulislaami guud ahaanba markii la sameeyey ixsaa'iyaad iyo diraasad la xidhiidha ummadaha iyo waktiga ay shaqaystaan wadan hebel baa kowa jabaankaa kowa maraykan baa ku xiga yurubta kalaa ku xigta adduunyada islaamka kusii xigsiiyeen markaasay qaarkood sheegeen inay afar iyo labaatanka saacadood shan iyo toban daqiiqo shaqo shaqotagoodu yahay calaa shaksi marka loo qiimeeyo halka qaarkoodna afar iyo toban saacadood wadamada gaalada la xusay shaqotagooda meelaha qaarkoodna marka average loo sameeye la isku celceliyo dadka wuxuu soo baxayaa laba daqiiqa sifir inagoo kale muxuu soo bixi karaa marka la isu geeyo inta yare bareefadkooda ka shaqaysata iyo inta dawladda muse saacaha ku kalahda iyo iyo inta mafrishkiiyo kursiga fadhida marka la isdaalacnaasi lagu sameeye la isku celceliyo muxuu soo bixi karaa waktiga shaqaysta waay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuu la hadlo halkaad ogtahay joogay markaasaa wuxuu hi laan yaakuda axadukum xabla fayaxtaib khayru lahu min an yas'ala annaas yucطuunahu am manacuuh mid idinka idinka midihi inuu xarig qaato iyo faash oo buuraha uu ka soo xaabayso taasaa dad yaho uga wanaagsan inuu markaa dabeetana uu xaabadii iibiyo oo badhna uu cuno badhna uu sadaqaysto taasi waxay uga fiican tahay inuu dadka wax weydiisto iyadoo weliba hadday doonaan ay u diidi karaan xadiid kaleo xasana nebigu waxau hi calayhi salaatu wasalaam intaynaan axaadiidta galin bal aayad si gaara ah ilaahay u ammaanay dadka iyaga oo shaqadoodii wata haddana cibaadadana ilaalinaya rijaalu laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illah waiqaami sala ila akhir ilaaya rag baa ilaahay u ammaana qiimo badanoo masjidka dabadiisana kasoo soo shaqaysanaya wakhtigeeda wakhtiga masjidka iyo saacadda cibaadadana ilaalinaya nabigu wuxu uhi attaajiru saduuqu lamiin maca sidiiqiina washuhadaa maca anabiyiina wasidiiqiina washuhadaa qofka ganacsadaha ee aaminka ahi waxa uu wehelinayaa kuwa ilaahay u nicmeeyey ayuu ka agdhow yahay asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim oo ah jiilka iyo qarniga aynu ku dayanayno ee tusaalahaynoo ah kaanuu tujaaran wa fursaanan wa ruhbaanan waxay ahaayeen tujaaran fi nahaar wa fursaanan fi ljihaad wa ruhbaanan fi lleyl maalintii rag shaqaystay ahaayeen oo shaqo taga marka rag la istalana waxay ahayn rag fardafuula oo jihaadka kaalin ku leh kaalin adag habeenkiina rag cibaadaystay ahaayeen waktigooda saas uu qaybsanaa laakiin asxaabtu ay tegeen ku hijroodeen madiina sidaynu wada ogsoonahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu mataaneeyey asxaabi qoladii soo hijrootay iyo mid qoladii reer madiina reer madiina labada dab adigu hebel baad la qoysay qoladii naaqa xuntiga hebel baad la qoys hebel baad la qoysay si kabitaan iyo isxilqaad takaaful uu u yimaado takaaful ah cabdiraxmaan ibni cawf oo taajir weynha radia allaahu canhu waxa uu ka mid ahaa raggii ragga lagu lamaaneeyey ninkii lagu lamaaneeyey nin qaaliya ah buu noqdoo wuxuu ihi xoolahaygiina waa kuwaas dee aan bar kuu jaro xaasaskaygana haddaad doonaysa midaan kuu furo ilaahay ha kuu barakeeya buui dadkaagii iyo dunyadaade dullanii cala suuq walaalow suuqawni tusi waa isagoo allaahuma labeegoo faramaran oo maalkiisi iyo daarihiisi iyo makaan laga soo eriyey suuqa ayuu tusiyey qofkuna haddii uu xirfad yaqaan yahay wax waliba waa xirfade oo uu aqoon u leeyahay afkaarta ganacsiga sidiisuu isaga lacagaysan yahay suuqiibuu diraaseeyey shayga dhacaya ee ii baxaya ayuu kolkiiba arkay dhag dhag markiiba waxbuu amaahday waxbuu isweydaari macnaha sii socotiiyuu soo socotiiyey in yar kadibba waa kii guursaday isagoo dhalaalaya uu nebigu arkay waan cabdiraxmaan miyaad guursatay haa awlim walow bishaa bal haddaba allabari nee fadhiyana ha ahaadee markiiba halkaasu gaadho dee reer buu yeesho ganacsatadii waaweyneyd baabuka in yar kadib islaamkeenu sidaasuu u qiimeeyey dadkii tusaalaha ku ahaana saasay ahaayeen waxa kale oo la ogsoon yahay dee qofka inuu saaran yahay waajib salaadan iyo cibaadadan oo kale ah oo ka saaran ehelkiisa iyo ummadiisa dad baa jira adiga ku eeganaya waalidkaagii ubadkaagii ehelkaagii aad cududii iyo caqliba u tahay adugu oo aanad aanay ahayn inaad hor fadhidee inaad wax u soo saarto ay tahay haddaad taa ka gabtana dembiilo weyn baad taariku salaadun baad la midta haddaad reerkaaga u shaqayn weyda waa naxariista islaamka islaamku wuxuu kuu dardaarmay dadka kuwii aada ugu jeclayd ayaa laguleeya iska hagaaji waalidkaaga iyo ubadkaaga iyo ooridaadii ilaali u shaqatag wax u soo saar markaasaa nebigu wuxuu lahaa bixasbi imriin min alism an yudayica man yaquut war dadyow qofka waxaa dembi ugu filan cidda biilka ka sugaysa inuu dayaco ciddii biilka ka sugaysa inuu u shaqo tegi waayo taasaaba dembi ugu filanba haddii aanu dembi kala gelinba ilaa waajib buu ka tega waajibaadka ka mid eh oo haddii aad taa yeeli weydana islaantii wuxuu xaq u siiye sharcigu in dee ay iskaga kaa carowdo oo ay tidhaahdo kan qaraxa maxaanu ka ag joogi fasakh baa xaq loo siiyey caruurtii haddaad ka fadhiisato in maxkamaddu ku xidho wey ila mujrim baa tay dembiilaah waa arrinta aad arki karaysa innagana dhibaatada dhacday dee qofkii oo wax soo saari karayo shaqo helaya odhanaya aniga iima qalanto shaqadaasi aniga iima qalanto oo munaasib iguma aha oo mid un baan doonaya hal shaqun baan qaban karaa nin dee la yaqaano oo khiyaarahoo mutacallina baan ahay shaqadaa haddaan waayo waan iska joogi islaantu meelaha ha noo carcararto dabakaayada iyo ha fadhiisato jaadkiiyo ha iibiso waaya islaamku maalka wuxuu u tixgeliyey inuu yahay khayr oo maalku sidiisaba waa khayr sifo soo laasintay ama arrin la xidhiidha daraaddeed ayuunbay noqotaa xaaraanta iyo xalaasha maalku sidiisa uma xumaa ilaahay baa wuxu uhi wainahu lixubbi alkhayri la shadiid khayr baa ilahay uu ku tilmaamay ee haddii si xun loo soo kasbado sababtaa xun ee la xidhiidhaybaa xaaraantinimaysa lidaalik baa meel kale haddii loo isticmaalo xalaal uu ku noqonaya marka maalku sidiisaba khayrkaasuu islaamku isticmaa ayuu utilma utibaaxo u sheegay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusay maal wanaagsan oo xalaala ah iyo qof wanaagsan oo muslim oo saalixahoo ishelay inay yihiin wax la majeerto ama la kamto markaasaa wuxuu uhi nicma almaalu saalix lilcabdi saalix aad buu u wanaagsan yahay buul maal wanaagsan wanaagsanoo xalaala ah oo ilaahay siiyey nin wanaagsan oo fiican oo dee meeshii khayrka lahayd isku bixinaya maalka islaamkeennu wuxuu u tixgeliyey in uu yahay qofka wax lagu fitnaynayo lagu imtixaanayo oo dadka kale aanu waxba dheerayna waa lagu jirabaya waa lagu imtixaanaya saa darteed baa ay tahay qofku inuu garto intanuu dhaqaalaha gacanta ku hayo inuu imtixaan ku jiro waxaa la eegayaa bal ilaa awood baa la siiyee awood weeye dhaqaalu waa awood de caalamka maanta e waxaa la isku gumaysanaya waa dhaqaale numbariska la tirinayo lele adduunyada koowaad iyo labaad iyo saddexaad waa dhaqaalaha uun iyo awoodda milatari labadaasoo lagu kala tegay siyaasaddii iyo iyo karaamada dadkiiyo tanaa hagaysa lidaalik baa la gumaystaa la cunaqabateeyaa saynu in badan arkayno oo mabaadida dhaqaalahaasi wuu daba socdaa oo dawladaha lagu leeya waa dawladihii saddexaad oo loo qarinayo waa mutakhalifiin habsaamay la yidhaahda haddaad doonaysaan inaan wax idin amaahino waxa iyo waxaa yeela dimuqraadiyadayadii fuliya mabaadidayadii haddaad doonaysaan amaadaanu idinku lahayn inaanu idinka saamaxno saa iyo saa yeela haddaad doonaysaan xidhiidhka inaanu idiin wanaajino saa iyo saa yeela markaasa dabeetana lagu ohanaya taa amaahdii laga saamixi maayo taa amaah la siin maayo taa waa la cunaqabateeyey leanna weyna diiday marka cidina wax iskama bixisa aanan wax ka dambayn waa macruuf marka dadka islaamka ah ama bulshada islaamku inay istiqlaaliyadooda yeeshaan oo arsaaqadooda ay xor u noqdaan qaraarkooda ku xidhan mahmaha odhanaysa man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarah qofka aan quudkiisa haysanin qaraarkiisa ma haysto haddii calafkiiba lagu hayaba oo lagu cunoqabataynayo maxaa ka socon doonaba diinta ilaahay ood ku camal fasho iyo shareecadaadood qaadato waxay u rahman tahay dhaqaalahaaga masr baa nin sheekho akhwaanmuslimiin ka mid ahaa waxaan filaya inuu ahaa maxamed qudub ayaa waxaa la yidhi dee taageerayaal badan baa ku leedihin waddankee maa waddanka madax ka noqotaanoo cod badanna waa ka helaysaane dee ku xukuntaan diinta ilaahay in badan yaahinaysaan ama sheeg xusaysaan wuxuu uhi way sahlan tahay sida loo qabsan karo masar ama madax looga noqon karo diin loogu xukumi karo laakiin sidee loo sii haynayaa buuli intaanay arsaaqadoodii haysan intaanay quudkoodii u madax bannaanayn dee lama sii hayn kara buui qamadida ay cunaane roodhida looga sameeyo reer masar waxa u keena buui maraykanka oo waa loo soo dhoofiyaa inay wax beeraan waa loo diido waa lagala dadaalay taa toddobaatankaa milyan ee qamadida ka imanaysa galbeedka ku nool iyo roodhida laga samaynayo marka dad aanay doonayna ay qabsadaan madaxu noqdaan mabda kaloon la doonayna keenaa gaaladu aanay doonayn dee markabkii unbaa la joojinaya qamandid iyo furinkii masri mid masri ahoo furin waaye intee lasii wadi karaabu <laughs> saariguna waa kuwa furinka aad u yar badiya suuqun bay usoo baxayaano waxay odhanayaan buui nabqa caysh war waxaanu doonaynaa roodhi gaal islaamkii doonaya hana xukumee haddaydaan roodhi noohay naga dareera tii waxaad xusuusanaysaa sheekhaasi sheegaya xamaas bal xamaas eeg wadanka waa la caawin jiray iyadoo dagaal ka socda yurub baa xukan keeni jirtay raashinkaa lasoo dhigdhigi jiray mar alla markii ay qabsadeen nag waa la joojiyey caalamulislaam indunuusiya waxay idhaahdeen laba boqol iyo konton milyan oo qof baynuna intay mudaharaadeen qof iyo hal doolar aynu u shubno waxa la waayay meel loo mariyo caalamulcarabi waxalla wixii dhaqaale laga soo ururiyey baan aqbala oo yidhaahda anaa ugeynaya waa la waayay baan walba waxa la cabtaado marka qadiyadda dhaqaaluhu waa silaax hub laba afle weeye hub laba afleh oo khayrkana loo isticmaali karo lagu wadi karo sharkana lagu wadi karo dadka lagu karbaashi karo weeye ima wa ima inaad noqoto mid maraya waddadii cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo inaad noqoto waddadii qaaruun qaaruuna isqaadqaada o yidhi inamaa utiituhu calaa cilmin cindi oo dadka ku karbaashaya dhaqaalaha iyo kuwaynu maanta arkayno labadaasunbuu qofku mid maraya lidalik waxaynu uga jeednaa in fasiraynaa inuu qofku ku imtixaanaya dhaqaalaha in ka badan faqriga intuu ku imtixaanaya faqriga waa iska sahal imtixaankiisu laakiin imtixaanka dhaqaalaha aada u adag waaya mawqifkaa wanaagsan buu islaamkeenu ka taagan yahay dhaqaalaha sidaasuu arkay inuu nicmo yahay sidaas faqriguna balaayu islaamku u tixgeliyey inuu musiibo yahay faqrigu dhaqaalaha iyo haynta iyo maalkuna inuu khayr yahay ayuu u tixgeliyey dee waatanaynu nusuustii say u dhiiri gelinaysa iyo saynu u ammaanayno aragnay o faqrigana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy allahuma inii acuudu bik min almaqrami wlmasam allahuma inii acuudu bika min alfaqr min qalabati dayni waqahri rijaal ducooyinkii nebiga ayaa dayntii oo ka tan ilaahay bu weydiisanaya inu inuu ilaahay ka nabadgeliyo faqriga inuu ilaahay ka nabadgeliyo waaya sidaa markay tahay waxaa la doonayaa diintaada inaad laabta ku hayso inaad maskaxda ku hayso inaad midigta ku hayso aakhiri inay tay tayoolka ku ah adduunyadaadana aad bidixdaada ku hayso oo mid walba xaqiisa aada siiso qaaruun ninkii reer banu israaiila suurat lqasas aad ka akhriyi karayso qisadiisa ee dhaqaalaha qaladka ka saamay nimankii culimada ahaa ee caamiliinta reer banu israiil markii ay waaninayeen macnaha qaaruun baa la arkay xaragadiisii iyo xoolaha uu wato iyo sida uu markaa barbadhaanayo u qaadayo qolo way tamaniyeenoo waxay dhahen ilaahw yaa kaasoo kale na siiyan sida ninkaasaa dhan walba u ridi lahayn qolana waxay idhahdeen way waaniyeeno waxay dhahen wabtaqi fima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira war waxaan ilaahay uu ku siiye maalka ah aakhiro ku raadi walaa tansa nasiibaka min addunya dheeftaada adduunyada ku leediyo xoolahaaga haylaawina iska shaqayso waaxsin kamaa axsana allahu ilayk waar ilaahay wuu ku ixsaan falo waxaan uu ku siiyee adiguna ummadda ha karbaashina ixsaan u samee waa si doonaya qofka muxsinkaa inuu dhaqmo markaasuu maalku cumaan ibnu cafaan markuu soo shubay maalintii dagaalka la abaabulaya tabuuk nebi maxamed wuu ka farxiyey farxad oo uu ku dhawaaqay kelmad cumaan maalintii la dilaya uu xusuustay oo dadka ugu baanayu lahaa war nebigu kelmadaasi ugu yidhi haydilinay daaye maalintii fitnadu ay dhacaysee lagu xeernaa intuu saa u rogrogay xoolihii faraa badnaa uu soo shubay ayaa wuxuu ihi maa dara cumaan alى cثmaana maada camila aw maa camila bacda اlyawm aw kama qaala calayhi الsalaau wasalaam cuثmaan maanta kadib waxa dembiyahee uu sameeyaa waxba ka qaadi maayaba mar hadduu sidan iga farxiyey mar hadduu intaasoo ummada abaabulay oo jihaadka u saaray islaamku sidaasuu markaa mawqifka islaamku maalka uu ka taagan yahay waa kaas sida maal adduun iyo aakhira la isugu wadayay diin iyo dunyo waa sidaas weeye sidaasaa wasatiyadiia dhexdhexaadku islaamku doonaya waa kaa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata laba arrimood baa la diidaya mid waxaa la diidayaa mawqifkay kaniisadu maalka iska taagtay rijaal kaniisa waxay idhahdeen maalku waa shar waa balaayo adduunyaduna khayr ma laha yaan warshado la samaysanin dhaqaale yaan la raadinin dadku ha iska joogjoogeenoo ha iska qaawanaadeeno booraamaha iyo kaymaha ha iska galeenoo ha saahideen ilaahay baa ku eedeeyay warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim waa suufinimaday dhambasheen dabeedna markii ay dee ummadii galbeedku saa taariikhda ku hayso in badan laga warramo waa sababta iska hor keentay ummadda galbeedka iyo iyo diintii nasaarada iyo raggii kaniisadda waar waxaan waxba ku socon maayana wax ka bedela ayaa lagu uhi boobabki ka bedeli mayna saasaa diinta loo fahmaya gebigoodiiba waa ti la rafidayba ee xisbulcumaalkii qarbigu waa kuwii eriyey yidhi maa lilaahi lilaahi wamaa likaysar likaysar waana la kala saara diinta iyo dowladnimada diinta rajciyada ah ee adduunyadii dadka u diiday iyo in arsaaqad la urursado ha lagu xidho bay yidhahdeen kaniisadda annaguna aanu iska shaqaysana walaalkiinaa ka garaaca dawanka eh, kaasi waa mid liita waxa labaad oo liidato dee madaahib alibaaxiya sidan ay u dhaqmayaan kuwa kuwaa eriyey siday u dhaqmeen oo maalku inuu noqdo ka la caabudayo maalku inuu noqdo ka dadka lagu qadarinayo maalku inuu noqdo ka ammaanta lagu leeyahay wax walba maalka maalka maalka ee ninkii maale cid walba uu gumaysanayo kaasina waa mid markaas liito weeye sidoo kale dadkeenna dee waxaad arkaysaa qof waktigiisii inta uu hurdo mooyaane inta kale ku buuxiyey adduunyada iyo soo saarkeeda diintii waxba ka baranaynin dadka waxba gaadhsiinaynin cidda uu wax ka iibsado wax ka iibiyo wax xaq ahoo uu u gudbinaya aanay jirin baynamaa oo ay habboonayd risaaladiisa inuu ku wato bakhaarkiisa inuu ku wato ganacsigiisa inuu ku wato saaxiibadiisa oo uu hadafkan xaqa ah ee uu xambaarsan yahay qofkii isagoo weliba aqoon leh inuu dadka gaadhsiiyaabahay ganacsigiisana wato oo meesha dadka wax laga gaadhsiinaya laga saxaye laga toosinaya aanay noqon masjidkoo qura eh dee ay tagto bakhaarka iyo sharkada iyo suuqa iyo saaxiibada oo saa wax loo soxo marka fariinta weynehe maaragtay aynu diraynaa waa taas weeye rag badanoo diinta aqoonu lahaa waktigii hore laga yaaba inay akhriyi jireen ama kutubta ama dacwadda ayaa markii dambe markay dhaqaalaha u baydheen ama sharikaadka ama business iyaga u xora aada moodaa inaan weligii hebel kitaab akhrisan weligii hebel dacwad soo marin usluubka uu dadka ula dhaqmayo mararka qaarkoodna ay dhacdaba dadka qaarkood kalsooni darro ku dhacday daraaddeed inuu mabdi'iisan wanaagsane uu hayo dadka inuu u sheego saaxiibadii uu ku saxo inuu kaba yaro xishoonayo in wadaad lagu sheegaya waxuu ka nawsanayo maya taas waa qalad weeye ka masaajidka joogaa waa inuu ku saxo dadka diinta ka dhaqaalaha ku jira waa inuu ku saxo ka siyaasadda ku jira waa inuu ku saxo dee waa manhaj mutakaamil ah marka sidaynu u fahmaynaa waa sidaa shaamilka ah ee ballaadhan ee dhexdhexaadkana ah ee aan ahayn xoolaha halkaa inaga dhiga waaha laga saahido bahashaa la yska dhigo laga maarmi maaye macnaha ku noolaan mayne iyo dee aan u wada go'no labadaasi baa maaragtay waayo baacaynu u nimi markaa taasi waxay ahayd guud ahaan kole waa barnaamijka iqtisaadka iyo islaamka waa wax u baahan muxaadaraad badan laakiin inta yar aynu ishaari lahay waa intaa waxaynu usoo gondodegi lahay in iibka qofku macnaha eh, marka hore baahi baa keentay beeca baahidaas waxa weeye qofka bani aadamka ahi maaha waxshi mid maaha cidla jooga laakiin waa insi waa mid biabcihi dabeecad ahaan wuxuu u nool yahay inuu cid la noolaado oo uu cid weheshado oo uu cid taageero oo cid ay wax isdhaafsadaan markaa gaalna istaagi kari maayo cidla arrimahan mucaamalada noocana marka la eego qof muslimina gaaris gaarisuma taagi karo ee xataa cid kala daayo gaaladiiyo islaamkiiba arrimahan beeca ah. iyo shaqooyinka wax isdhaafsanaya marka baahidaa daraaddeed loo qabo beeca ah, ayay keentay in loo sameeyo nidaam iyo axkaam iyo aadaab sidaas darteed baa kitaabkan loo guntay oo islaamku maray dhinac kale kolka loo eego ilahay wuxuu diiday i walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbail xoolihiina baailha ku kala cunina marka xoolaha walaalka ah halkaa yaala ama cid kale xoolo ay leedahay dariiqooyinkaad ku qaadan kartaa buu ka mid yahay dariiqadan beeco beec baad ku qaadan kartaa hibaad ku qaadan kartaa waxaad ku qaadan kartaa haniimo waxaad ku qaadan kartaa dhaxal wasiya siyaabahaad ku qaadan kartuu beecu ka mid yahay inaad ka qaadato un maya marka beeciina dee tacriif buu leeyahay waxa weya inaad adna wax bixiso qofkaa kalena wax ka qaadato say doonaanba ha u kala miisaan badnaadeen xagga xukunkiisa marka la eego dee waa mubaax qofku inuu shaqo inuu wax iibsado oo si guud ahaaneed laakiin kolka uu dhex gelayo waa waajib in beecaasi uu jiro oo maaragtay isagoo aadaabtiisa leh saynu arki doono beecu qaybuu leeyahy saynu arki doono qaybahaasi waxaa baycu asalaf wa baycu alcayn waa qaybaha u muhiimsan weeye axaadiidtana aynu ku arki doono baycu alacyaan wa baycu asalam aw asalaf waxa la isdhaafsanayo inaad usuusha fahamtaa muhiima iyo musطalaxaadka eray bixinta baabkan eray bixintaoo aad fahamtaa waxay keeni kartaa in marka aad daalacanaysa baabkan kutubaha sharxaya aad fahamtay keeni kartaa maalan qofka alaabta iibinaya waxaa la idhaahdaa baayic qofka kaashka sitana waxaa la ydhaha mushtari alaabta la kala iibsanayo maalan hadduu kitaabkan oo kale yahay mabiic baa la idhaahdaa mabiic lacagta lagu kala iibsanayana saman baa la idhaahdaa waayo haddaba labadii shay ee la kala iibsanayay hadday labadiiba meesha yaallaan waa bayc acyaan waa wax dee caynahoo la arkayo waa kan waay haddii lacagta la is-amaahinayo masel kitaabkan la kala iibsanaya uu meesha yaalana iyadana waa baycul caynuun cayntii la kala iibsanayay markay taallo waa baycul alaabta la kala iibsanaya hadday maqan tahay waxa meesha lagu hayaana uu yahay kaashkii waxaa la yidhaha baycu salam wa baycu salaf luqadan casrigaana intan masaanixdu soo baxday iyo warshaduhuna waxaa ka mida qayb la idhaahdo bayc istisnaac alistisnaac waa salafkii istisnaac waxa wey wax laguu soo sabaynaya adiga lacagtaa qaad oo ii keen raashi oo ii keen xoolo nool oo ii keen kutub oo ii keen furaashiya iisoo samee waa istisnaac wax laguu soo samaynaya wey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu tegey madiina waxa uu arkay iyada oo qoladii reer shaam ee qodaalka ahayd saliid iyo qamadi iyo raashin loo diranayo oo reer madiine intay kaash u dhiibaan ayay odhan jireen intaasoo kiintaal ama intaasoo galaan oo saliid iyo raashina noo keena marka lacagtaa la sii dhiiban jiray sidan imikaba debadaha loogu dirta alaabta kolkaasuu saxay axkaam gaarahoo uu leeyahay beeca noocanihina wuu sheegay nebigu man asla falyuslif fii kayni macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluum waar qofka wax sii dhiibanayee lacagtii ha la ii keeno alaabtaa waxoo dhammi ha wada caddaadeen waktigu ha caddaado shayga la iibsanaye lasoo kala iibsanaya ha cayinaado waxoo dhammi ha cayinaadeen waaweyn ay ka mid yihiin marka ama alaabtiibaa joogta ama lacagtiibaa joogta ama labadiiba way joogaan waxaan la ogolayn inay labadooba maqan yihin adugu haddaad lacagtii hayse anaan alaabtii hayo waa sax haddaad lacagtii haysa alaabtiina iga doonaysana waa sax haddaan alaabtii hayood lacagtii igu lahaanaysana waa sax laakiin maxaan sax ahayn dee inaynu saalaxwaatayn isula nimaadno saalaxwaatayn ba odhan jireen maa filaya adigu lacag ma haysid anna alaab mahayo waxna waynu kala iibsanayna de waa af maran waan waxaan kaa iibinayaa kitaab noocaa noocaasoo intaas nuskhadaasoo intaasoo mujallad ah imsaad iga siisanaysaa boqol kun waayo waynu kala iibsanay adigu boqolkii maa diibin anna kitaabkii kuumaan diibin maxaa la kala faa'iday waaye taasoo kale wax alla wax arrinaha haysaa ma jiro marka beeca qaybihiisa in la fahmo weye shuruudaha beeca waynu u doonaa beec kasta oo aan waxyaabaha la nahiyey ayaynu ka fahmi doonaa shuruudaha arkaanta beeca shan baa lagu sheegaa shan wax badan bay wadaagaan guurka iyo beeco waayo waa laba heshiisoo la saxeexayay arkaantiisa waxaa ka mid a sa hore usoo sheegnay caaqidayn kii baayici iyo mushtariga waa labadii wax kala iibsanayay arkaanta waxaa ka mid a alaabtii la iibinayay arkaanta waxaa ka mid a lacagtii arkaanta waxaa ka mid a luqadii la isku ama qoraal ha ahaato la isu dirayo oo laysu faagis garaynayo ama ha ahaado waxaan siiqada la yidhaahday ereyada la isodhanayo shantaa wey deecu aadaab buu leeyahay axaadiista u horeeyaaba waa aadaabta ay soo bandhigayaan waa in ammaana weeye la ilaaliyo koog waa in laga run sheegaa waa in samxada la ilaaliyo dabacsanaanta nebigu wuu duceeyey calayhi salaatu wasalaam qofka markuu dadka wax siinayana Ehm, gacanta furana deeqsinimada raaciya markuu dadka wax ka qaadanayana amaah iyo beecba deeqsiga ah ee qofku aan dadkana baqaasiin sidoo kale aan cadaadinin ku qaaliyaynin mar walba dabeecsanaanta kaa ilaahay haw naxariista buuli samxan markuu dadka wax ka qaadanaya markuu wax siinaya labadaba waa aadaabtay ka mid aadaabta waajibkaabay ka mid tahay in runta la sheego oo qishka la iska ilaaliyo aadaabtay ka midta ah ribada iyo xaaraanta in laga ilaaliyo waaxala allahu albayca waxarama riba aadaabtiisa waynu utegi doonaa kitaabkan markaynu marayno waxaa lagu sheegayaa ma aha oo keliya gudihiisa albayci iibkoo qura maaha iibku waa intan usoo horaysa un labadii shay la isdhaafsanaya la kala iibsanaya axkaamtay leedahay laakin lihaada albaab lawaaxiq waxa uu leeyahy waxyaabo badan oo daba socda oo baycuna wuxuu leeyahy lawaaxiq raacay baabo badan oo uu jiidanayo ayuu leeyahay sida ehm, nikaaxuba markaynu baabka nikaaxa tagnaba isaguba lawaaxiquu leeyahy wax kaloo meesha lagula sheego oo si uun ugu xeeran oo imika shurkadii markii la shuraakoobay wada shaqaysigii iyo mudaarabadii kiraysigii ehm, shaygii la odhan jiray wadiicadii iyo ammaanadii la isu dhiibanayay wixii la kala dhacayay qasbiga wixii la odhanayay axkaamta uu leeyahay eh, jucaaladii axkaam badan cuquud iyo heshiisyo dadku uu ku dhaqmoo kala duduwan baa baabkan lagu sheegi doonaa marka waxaa loo yaqaana lawaaxiqu lbayc kitaabulbayc meeshiisa lagu sheegaa intaa haddii aynu kaga gudubno muqadame ahaan kitaabka qur-aankii waa sheegay beeca ilahay baa yihi waxala allahu lbayca waxarama riba sunnaha nabigana waa ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labada wax kala iibsanaya khiyaar bay ku sugayiin intaanay kala tegin muslimiintu waxay ku ijmaaceen in wax la kala iibsadaa inay tahay wax mashruucoo jira sida nusuustaasi ay tilmaamayaan qiyaaska caqliga ahina uu keenayaa iyo baahida bani aadam nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam cid kala daayo yuhuudda oo kuwii ugu dhibka badnaa ee isagii asxaabtiisuba waxbay ka iibsan jireen waaya waxyaabaha shuruuddiisa ah waxaa ka mid a ah labadan qofte inay maaragtay waa shuruuddii beeca aynu lahayn baa laga sheegi inay raali yihiin cantaraad ayaa qur-aanku uu tilmaamaya raali noqosho meesha waa inuu jiro haddii midkood la afduubayo oo ikhtiyaarkii uu ka maqan yahay heshiiskaasi mu ansixin labada qof waa raalli ka tahe haa waa in caqadku raal laakiin haddii mid la dirqiyo oo goordhow uu ku dacwiyo waan qasbanaa heshiiskaasi ma soconin iibkaasi ma jiro ahliyatulcaaqid baa shuruudda ka mid a ah. qofka wax iibinayaa waa inuu iibka ehelu yahay dee ka war haddaad nin waala wax ka iibsato ilmo yaroo shan jir haddaad wax ka iibsato ka war dee maxaa ansixi waa lagaa gar helaya hadhowto wixii intoo lagaa qaataa lagu leeyahay kii waalaa ee aada wax ka iibsatay bal u doono wixii qaar iswaalaana way jiraan waktigeennane kaa iswaalaya maynu sheegin kacaadi u waalan baa jira <laughs> kacaadi u waalan weyka laga hadlaya waaya babaalkii dhulka ahaayoo dhibaato badan ayaa meelaha iswaalku uu ka yimaadaayo mid baa ka iibiyey mid dhul dabeedna dhulkiibaa aada u qaaliyoobay saaxiibadiisii kaloo odhanaya waar iswaal adugu dee berigan ka iibiye waan waalaa buu leeyahy ma caadiba ninkani maha wax kaa iiyeebaa laleeya dhulkii noo almuhim waa cuduro jira nin fiqiga iyo axkaamta yaqaanay baa dukaan buu ka furtay xaafad dukaankiibaa dabeetana waa tan caadiga ay tahay in ciyaal midhan un lasoo diro <laughs> dukaankii uu camiray ayaa dad waaweyniba iman waaya shan jir afar jir adeer waxaa naga iibi kaa naga iibi kaa naga iibi markaasuu ihi xaafadan iibkeedu maba ansaxayaba <laughs> maba ansaxaya bu qof ehel u ah heshiiska maba soo dirayaan bu wuu iska laabtay dukaankii wuu iska laabay ninka almuhim waxyaabaha qaarkoodoo la cafiyaya way jiraan oo wakiilnimo maaragtay la saamixi kara yar yara wixii waaweyn baa markaa ay culimadu sheegaan an yakuuna almacquudu calayhi waa inuu jiraa macquudu calayhi wax la kala iibsanaya waa inuu jiraa oo dee aanu ahayn wax nijaasa waxaan lasoo qaban karaynin wax la qaban karayo oo la intifaacsanayo dheefa waa inuu yahay ama shayga halkan maaragtay yaalla ama wax manfaca oo guriga keladiisii oo kale dee si kolka loo ego waa manfaca waaya ama gaarigaa dee aada qaadanayso caaqidku waa inuu waxaan leeyahay macnaa qofkan waxaan iibinaya ama iibsanaya waxuu leeyahay waanu waxaanu lahayn hadduu kaa iibiyo iibku ma ansaxayo ama dee in loo wakiisho samanta iyo mabiicda alaabta la kala iibsanaya lacagtuba waa in la yaqaano haddii alaabaan la garanayn la kala iibsado ma ansaxayo lacagaan la garanayn haddii wax lagu kala iibsado ma ansaxayo mar walba waxaa laga cararaya alqabnu waalgararu waaljahaala iibabka la diiday oo dhan markaa dib ugu noqotee sii dhadhamiso waxaa ku jira kadni iyadoo qof la dagayo qarar iyadoo labada dhinacba lagu kadinayo jahaala iyo iyadoo marku caddayn mar haddii wax kastoo la isugu yimaadoon arinkaasi caddayn uu yahay muran baa ka soo socda islaamkuna muranka ka hortag buu ku sameeya marka saa darteed baa dee aayadda u dheer qur-aanka kariimka mucaamaladan ay ka hadlayso waashhiduu idaa tabaayactu iibkii ama wixii lamid ahaa marka markhaatigii iyo qoraalkii iyo waxoo dhami waxay ka hortegayaan jahaalada waxaan la idhaahda iyo warla-aanta arrimahan markaa uu sii xusay ee uu leeyahay majmacu ulfiq ayaa ay ka soo baxeen oo go-aan ku gaadhay nineteen ninetygii majmaculfiqina waa macruufe waa ijtihaad jamaaciya waxa uu ka warramayaa masel haddii fuqahadii hore ay odhan jireen labada qofoo wax kala iibsanaya erayaha yidhaahdeen can taraadi taraadigan aayaddu sheegtay si loo yidhaahdo mar walba ma waxaa shardiga labada qofoo wax kala iibsanayaa in hadal ay ku wada hadlaan ma iga iibisay haa waan kaa iibiye ma in sidaa la yidhaahdaaba mise dhan kalaa looga wareegi karaa wax kastoo raalli noqoshaha muujinaya hadduu yahay isu dhiibid iyo hadduu yahay qoraal la isu sameeyo siya siyaabahan imika dee loo wada xidhiidho waa in raali noqoshihii un la helaa saa uu maaragtay ku tilmaamayo cala albarqi wاtalagis wاlfaakis washaashaat alxaasib alcombyuter dee emailkii laysu dirayey iyo maxaanku dhahdaa saagiskii qofka loo dirayay iyo waraaqdii iyo wakiilkii iyo wax alla waxaasoo dhami mar haddii raali noqoshihii laga fahmayo wax lagu kalsoonaan karana ay yihiin caqadkaasi wuu ku ansaxayaa waa ku ansaxaya qaraarkan kale uu ka hadlayaana waxa weye lawaaxiqulbaycunbuu la xidhiidhaayo mararka qaarkood ayaa dee haddii aayaddu ay shardi ka dhigtay labada qof markay wax kala iibsanayaan in raali noqosho jiro mararka qaarkood baa qasab qofka wax lagaga iibin karaa ama lagaga iibsan karaa qasab waa goorma waxa weeye danguud iyo dan gaar markay isduqeeyaan islaamku wuxuu ka duulayaa danta guud in la ilaaliyo qofkanna wixiisu waxay goynayeen loo celiyo cumar ibn khaaab radi allahu canhu siduu sameeyey wakhtigiisii masaajidka markuu ballaarinayay xaramka baytullahi alxaraamka dee guryihii ku soo dhowdhowaa dadkii lahaabuu u yeedhay waar halkan xaramkiibaa lagu ballaarinayaa buu waana lagama maarmaan in la ballaariyo ummaddii baad ballaaratay marka qof walba ha loo qiimeeyo wixii si ha loo celiyo la baryi maayo ka isxariifiya aniga halkaasunbuu iigu ag oolayaa cooshadaydaa yari maya injineeradun baa laleeyahay ammaanada leh u qiimeeya dhiciisii misey ugoynayaan intaa ha loo dhiibo waa maslaxadda caamkaa daraaddeed ayaa raalli noqoshihiisaas uu meesha uga baxay islaamka raalli uga ah haddaanu isagu raalli ahayn marka shuruuduu ku xidhayaa tan qaraarka labaad uu ka hadlayaa waa taa oo waa in horta qofka wixiisii si dhaksaa loo siiyaabuu kuleeyahy an yakuuna nazcu lcaqaari muqaabil tacwiil fawri si deg deg oo cadaalada waa in loo siiyaayo khubaro aqoon u lihina qofkan wixii ay u qiimeeyeen hadduu matal highway aynu furayno dee waddadaasi guryaha ay ku hagaagto o dhan waa loo qiimeyn doonaa dadka ama bedel baa la siinaya marka labaad cidda arrintan samaynaysa shakhsiyaad mujtamaca ka mida waa inaanay hayni mas-uuliyiinta ummadda taladeeda gacanta ku haya waa inay yihiin maslaxada caamihi waa inay jirtaa buu ku uhi waxan waa in hadda loo baahanyo mustaqbalka aan loo baahnayn haddii mustaqbalka ay tae dee qofku ha iska sii intifaacsado meel gaara waa inaanu u baydayn oo haddii danguud qofkii looga qaado dabeetana la meeleeyo khatar cadiim waata cidhbahayna goyse waktigan dambe taa qofkii xaq wuxuu leeya inu soo ceshado ku murmo waay inahaasaynu markaa muqadamaadkii baabkan malaha wakti badan buu inaga qaadaybe ayaynu kaga gudbi lahayn kolley inaad wax badan ka fahamtaana waa muhiim baabku isagoo ballaaran daraaddeed barashada baabkan sida sheekhu iminka idin ogeysiinayay muhiimadiisuu leeyahay qof wal oo shaqo qabanayaaba shaqada waa inuu aqoon u yeesha haddii iminka qof ku shaqaynayo sharkad combyutar ugu shaqaynayo oo aanu aqoon u lahayn ka war ma qaadanaysaa sharkadu maya waxaa la leeya miskiin tacalami combyutar soo baradaa laleey horta shaqada shahaado usoo qaado soo itqaana hadduu qofku shaqo tegayo oo cilmigaa uu baranaya hadduu beec galayana waa inuu cilmigeeda yeeshaa haddaanu cilmi lahayn oo beecan uu dhex galo waxa iska suuragala isagoo dhididaya inuu xaaraan galo isagoo hadda dhididaya shaqaysanaya inuu xaaraan ku dhacaa suuragala oo wax faasidahoo aan ansixin uu dhex galo sidaa daraaddeed mar haddii xalaal inuu helaa ku xidhanta xalaal haddii uu waayana dee cibaadadiisi iyo ducadiisi iyo mustaqbalkiisiiba ay saamaynayso inuu barashada baabkan waa daruuri inaad kitaabka laga akriyo dhegaysato inaad cajaladaha dhegaysato inaad su-aala diyaarsan karto o aada ka hagarbixi karto si akhiiran waxa inta aad ku wareegayso macrifo wanaagsan aada ugu yeelato intaa jirabaa maalin wuxuu igu uri sheekh waxaad ka warantaa anigu had iyo jeer markaan alaabta soo dejiyo markabka wax alla waxa ka dildilaacoo dhan kabtakaan idhaahdaa ii saxeex dabeedna looyarkayga jooga baarays ayaa wixii iiga magdhaba oo xaggaa iiga dooda wax alla wixii dilaacoo dhan anaa qaata bal ka war wuu iibiye aan wixii dilaacay oo dhan kow mararka qaarkoodna waxaan dilaacin baabuu idhaahdaa kabtanka qorun adigu dee kabtankuna waxba kama gelina wuu qorayaa hada salaam marka mushkila saa darteed baa dad badan oo tijaaradda ku jiray berigii hore ayaa xoolahoodiina madoobaadeen caruurtoodiina madoobaatay soo wax dhacay ma dadkii qaarkood oo business man ahaan jiray unbaa bilaa caruur noqday un wax waasha iyo wax khamriilo ah iyo wax laga kareed waa fiiha nusca khatar si unbaa wuxu jireen ina rabbaka labilmursaad ila ilaahay lagama libdhe ama lagama hoos dhiste kolkaa waxaa lagama maarmaan ah aqoon in loo yeesho aqoonta iyo ammaanada aqoontii sharciga inuu qofkuu leeyahy mushkiladaha labaad aynu aragnayna waxaa ka mid a ah. qofkii waaba laga yaabaa inuu businesskii uu ku dhex jiray iyo tijaaradan aqoon u leeyahay laakiin aqoon maadi oo uu xambaarsan yahay qofkii sharikaadkii gaalada iyo nidaamkii caalamiga caalamigaha systemkii loo shaqayn jiray sistamka loo shaqeeyo oo dee wax badan yahuuddu ay dejisay xeerarkiisa ayuu qofkii la ordaya wuxuu leeyahay xeerka dhaqaalo noocaan xeerka dhaqaalaha caalamiga waa sidan iyo sidan warya akay xeer dhaqaale oo aada soo waarida xaguu ka yimi asalkiisu halkuu ku daba leeyahay markaasuu tamaaman axaadiidtan aynu akhriyayna ay isugu dhacayaanba marka waa lagaba maarmaan intee mukhaalafaad waxaa la qoray uu ku leeyahay shareecadda iyo intay iska waafaqsayn inuu wax badan qofka ogaado waayo muhimada baabka wey baabu shuruudihi wamaa nuhiya canhu baynu markaa wax ka odhanaynaa baab beecu shuruudda uu leeyahay waa mid wamaa nuhiya canhu iyo waxyaabaha la diiday in iibku galaba waxyaaba aan la kala iibsan karaynoo xaaraana iyo shuruudaha uu leeyahay iibku ayaynu ka warramayn xadiid ka horeeya can rifaacata bni raafic radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed su-ila waxaa la weydiiyey ayu lkasbi abyad shaqadeebaa u xalaalsan u macaan u wanaagsan qaala wuxuu idhi camalu rajuli qofka oo ku shaqaysta biyadihi gacantiisa iyo muruqii wa kullu baycin mabruur wa kullu baycin iyo iib kasta mabruurin oo lagu samafalay dhexdiisa lagu sabafalay oo aqoon iyo ammaano wata rawaahu albazaar washaxaxahu alxaakim xadiidkanoo saasuu tilmaamay asxaabtu nebiga waxyaaba badan bay weydiin jireenoo ilaahaya ka raali noqdee dee iyaga ayaa qasnadihiisa cilmiga inoo furfuri jiray oo su-aalahaasay inoogu furfurayeen sidaa darteed baa waxay weydiiyeen bal kasabka dariiqada wax lagu soo saaro ee ugu dayibsan ila ilaahay wuxuu ihi maxay kuluu min aayibaat wacmaluu saalixa rusus iyo muminiintaba qul laa yastawi alkhabiisu waaayib walow acjabaka karat lkhabiis wanaagii wax xun iyo wax wanaagsanin ma sinna xalaal iyo xaaraani ma sinna bal haddaba ayib kan la ammaanay kasabkee ugu dayibsan ugu fiican wuxuu hi qofku waxa uu gacantiisa ku saaro iyo iib mabruura mabruur lagu samafalay oo wanaagsan marka beeci halkuu inaga soo galay waa halkaa marka dee gacan la leeyahay waa muruq maalka kan kale ee beecuna waa maskax maalka qofna muruqiisu maalaya qofna maskaxdiisu maalaya waa awood iyo aqoon sida imikaba loo idhaahdo dadka almuwadif waalcaamil qofna qalin iyo wuxuu ku shaqaynayaa maskax oo waa muwadif qofna waa xoogimaal oo caamil labadii ka turjumaya xadiidka waa waxa uu soo saaro qofku weeye awooddiisii aqoontiisa ku soo saaro xadiidku waxa uu daliil u yahay sida uu islaamku xarakada iyo dhaqdhaqaaqa u ammaanay buu kuleeyahay markaa taa hore inuu sharaxnay wax dariiqada ugu fiicane loogu shaqaysto waa noocee waa kan xadiidku cayimay maa akala axadun dacaaman qadu khayra min an yakula min camali yadihi waa waxa uu gacantiisa ku soo saaraya tijaaradu dadku ay shaqaysanayaan qiimaha ay leedahay markay ka marantahay ribada iyo qararka iyo khiraaca iyo tadliiska waa khiyaamada iyo khilaafka waxa uu ku raqam arbaca yadulu alxadiidu calaa ana albira kamaa yakuunu fi lcibaadaati yakuunu ayda fi lmucaamalaat sida samafalku cibaadada uu galo xajun mabruur siduu u jiro xaj mabruuri ayuu nebigu tilmaamay in Eh, cibaadada iyo mucaamaladuna ay isgeli karaan oo beyc mabruura buu sheegay beyc mabruura buu sheegay sidii xaj mabruuriba ugu jiray waa beyc lagu samafalay oo ilaahay wuxuu ku siinayaa adduunkii iyo dhaqaalahaagii ajrigaagiina wuu ku siinaya markaa diin iyo akhlaaq iyo qiyam fiican ku soconaysa xadiidku wuxuu sheegay alrajul nin buu sheegay laakiin wuxuuna looga jeedaa uun waa qofkii maaha gabadh inaanay shaqaysan karin ee rag iyo dumar labaduba waxna way yeelan karaan waxna way soo saari karaan qof un baa looga jeedaa ah, xadiidku culimadu waxay isku khilaafeen buu ihi kasabka u fiicana lagu shaqaysan karaa waa noocee qolyaba waxbay sheegeen imaamu nawowi baa sharxaya u baxayoo waxau ihi abyabu adyabu lmakaasibi camalu linsaani biyadi waa qofkao gacanta wax ku soo saaro muruqmaala ah, haddii uu markaas Eh, wuxuu noqon karaa bui aziraaca sida maala wax soo saarkii oo kale oo siraacadu had iyo jeer dee beertaadu maxay odhan jireen waxay ku siisaa waxaan baadaa ku siin beertaadoo ba'day weliba tawakulka ayaa ku jira oo ilaahay baad tala saaranaysaao halkan baad wax ka filaysaa ilaahay baad weel u tolata eh, waxaa kaloo taraysaa dad iyo bahalba cid wax ka cunto oo wax ka dheefsata ayaan la waayaynin ibnu xajar isagu waxau yihi afdal lmakaasib min amwaali lkufaari biljihaad fahuwa maksab nabiy sala allahu calayh wasalam waa raggaas shaaruga libaaxa xoolaa laga soo qaato taasaa ugu fadli badan bu iyo noocaa wax ismooday oo waxay gacanta ku hayaan laga soo maroojiyo khaniimadaa ugu fadli badan wa jucila risqii taxta dilli rumxi arsaaqadayda waxaa la yeelay warankayga hoostiisa ayuu xadiidkaa nebigu ku uhi calayhi asalaatu wasalaam calaa kulli xaal wixii dariiqo sharciya qofka ku soo galaba waa wax wanaagsan weeye qaraar almajmac alfiqhi bishani xukmi alcuquud almacnawiya cuquudda macnawigaa iyo xukunkeeda waxyaalaha la kalaysan karo ayay culimadaasi sii bayaaniyeen shiray dabeedna waxa uu leeyahay majlisku markii uu waktigaa kulmay saa iyo saa arrimaha loo soo bandhigay waxa uu isla qaatay alismu tijaari walcinwaanu tijaari walcalaamatu tijaariya wataaliif waliqtiraac walibtikaar hiya xuquuqu khaasatu liasxaabiha asbaxa laha fi lcurfi almucaasir qiimatu maaliyatu muctawara litamawuli innaasi laha waa arrimo aan berigii hore jiri jirin axaadiidtuna aanay sheegin si caamo mooye si khaas fiqiga islaamiga ee berigaa horena aanu cayimin oo gabaal soo kordhay lagama yaabo waxyaaba badan oo la kala iibsada inay kasii lacag badan yihiin taasoo ah ma noqonaysa wax la kala iibsan karoo la yeesho bise lama kala iibsan karo taasay ka jawaabeen arrin muhiiman ah masala waxa weeye magaca magaca waxa la yidhaahdo koow iyo cinwaanka sharkadi leedahay sharkadi magac ay leedahay iyo cinwaan ay leedahay iyo astaan ay leedahay iyo qof fikir uu sameeyey fikir uu sameeyey taa maal manfaco ma noqonay la kala iibsado haabaa lagu tegay buui waana sax oo dee waxaa magaca la yidhaahdo waynu garanaynaa maanta sharkad baa inta kacday magacii leh amaba magaceedii baaba la kala iibsanaya waa la kala iibsan karaa calaamadeedii waa calaamad la yaqaano dee lagu kala iibsaday waxoo alaabtan haddii calaamadaa lagu sameeyo way dhacaysa macnaha si toosa bay u baxaysa tii aan calaamadan lahayna dee waa laab majhuulaho hore u geli maysa suuqa markaa waa la kala iibsan karaa calaamada magacii baa la kala iibsan karaya fikraddii baa la kala iibsan karaya saa darteed baa dadkan idaaradda ku takhasusay iyo maamulka dhaqaalaha qofku intuu fadhiisto halkan ayaa uu sharkad buu samaynayaa magacii buu bixinayaa maxaan ku idhahdaa saamiyadeedu intay noqonayaan bishii iyo sanadkii inta ay soo saari karayso sida ay u shaqaynayso iyo structurekeedii wixii o dhan buu samaynaya dabeedna dad buu isugu yeedhayaa wuxuu leeyahay dee iga iibsada waa kaas in badhamadii la garaaco faa'iidadii la ururiyun baa dhimani <laughs> intoo isku dartaan kaashkii dabeedna garaacdaan oo suuqa dhigdhigtaan wixiina soo iibisaan shaqaalaha intaan la egna gelisaan in faa'iidadii ururisaan unbaa dee idiin dhiman marka taa aa ururin doontaan dee wax iga siiya laga iibsanaya ninkaa magaciisi iyo afkaartiisi iyo wixiis waa muasis waaye sidoo kale dee kol haddii wixii manfacada noocani kol hadday maal soo saaraysa maal u dhigantay de waa la iibsan karaa oo tasarufkeedu uu bannaanya cidna waa la siin karaa qofkii waxaan soo sameeyeyna waa loo qiimeyn karaa waaya wacan jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul nebi maxamed oole buu maqlay caam alfatxi sanadii maka la fure sideedaad ee cadowga uu ka fuufiyey nebiga wa huwa bimaka nebigu makuu joogaa muxuu leeyahay waxa uu ummadda u sharxayaa waxyaabaha iibkoodu aanu xalaasha ahayn ee ay tahay in laga feejignaado ina allaha warasuulah war dadyow ilaahay iyo rasuulkiisu xarama bayca alkhamri walmaytati wاlkhinziir wاlasnaam xaram ilahay rasuulkiisu waxayna ka xaraam yeeleen khamriga iibkiisa bastiga iibkiisa doofaarka iibkiisa iyo sanamyaasha waxaa la caabudeen ilaahay ahayn iibkooda waxyaabahan dee berigii hore caadi bay isaga hayseen dad khamrigu sharaab buu ahaa bastiguna birsalkoo kale u ahaa doofaarkuna idahoo kaleu la mid ahaa sanamkuna dee waaba kii ay isku xoqi jireen oo isaguna wax caadiyu ahaa kacbadaa buuga buuxayba qaar wixii hore waa la bedelay waa rawaasib aljaahiliya jaahiliyada iyo dhaqdhaqaaqeedii iyo arrimeedii wy waa ka guur waar ka fuqa buu nabigu le ka fuqa waaya faqiila yaa rasuula allah waxaa la yidhi rasuulki ilaahay ara'ayta shuxuuma almayta bal waxaad ka warantaa baktiga xaydhiisa iyo subagiisa baktiga xaydhiisa bal ka war ma ka soo reebi karaysa fainahaa iyada tudlaa biha waxaa lagu rinjiyeeyaa ama lagu subkaa asufun doonyaha lagu subkaa sida xalka ay uga celiso halkan imika rinjiga laga mariyo kale wa tudhanu biha waxaa lagu dabciyaayoo lagu subkaa aljuluud hargaha goga iyo haragga iyo wixii la jilcinayo o dhan ayaa lagu subkaa maadaamaan la cunayn meelaha kalea looga faa'idaystaa wayastasbixu biha annaas yastasbix misbaaxu wuxuu ahaa iftiinka yastasbix misbaaxu waa faynuuska yastasbix biha annaas dadkaa shita oo sidan shamaca loo shitoo kale dee sidaa shamacay ahayd waana la shitaaye xaydhiye balka waran fa qaala nebigu wuxuu ihi laa maya huwa xaraamun waa xaaraan dhiibkaa xaaraana si kale waa loo isticmaali karaa waa la yidhi saynu sharaxa ku arki doono waxaa kaloo lagu macneeya huwa xaraamun iibka iyo isticmaalkuba waa xaraam waasay jumhuurtu u badan yihin uma qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam cinda dalik nebigu intaa kadib cinda dalik waktigaa wuxuu yidhi macnaha halkaa markii la isla ayaa wuxuu yihi qaatala allahu alyahuud ilaahay yahuudda ha nacdalo ina allaha tacaala ilaahay xumaan ka hufnaayo sarreeye lamaa xarama calayhim kolkuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey yuhuudda shuxuumaha subagii iyo baruurtii iyo xaydhii markii laga xaaraantinimeeyey jamaluuhu way dhalaaliyeen way dhalaaliyeen uma baacuuhu markaasay iibiyeen fa akaluu samanahu lacagtiisii bay cuneen markii la weydiiyena waxay idhaahdeen xaydh maanu cunine lacag baanu cunnay ah, <laughs> nimanku waa niman lafi iyo dowraan badan wey waxa xaydh la geliye maanu samayn bay dhah laakiin waxaanu cunay lacag buu ahaa marka alla ha nacdalo sidoodaasoo kale ha noqonina ayuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkani waxa uu inoo tilmaamay shayga xaaraanta ah inaan qoorta lagaga soo wareegi karaynin alxaraamu xaraam xaaraantu waa xaaraan wey ina allaha idaa xarama shaya xarama amana xadiis baabuu ahaa qaacidadaasina waa ka fahmayna markuu shay ilaahay xaaraantinimeeye lacagtiisuna waa xaaraam sa aynu arkayno kaloo aynu ka faa'idaysanay qaacidada ah laa tustaxallu alxaraam biadna alxiyal shayga xaaraantaa laguma xalaashan karo qiilal yaryar haddii aad xaaraantii si toosa aanad u waajihin oo albaabka aanad uga gelin laakiin daaqadda aada uga soo dhacdo xaaraan waa xaaraan hal xaaraanina nirig xalaala kuma dhasho bay dhahaano soomaalidu way ku wanaagsaneen maamaada marka intaasoo arrimood baa la xaaraantinimeeyey in siyaabo kale loo isticmaalana joojiya buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam haddii si kale uga soo wareegtaana yuhuud baa uga soo wareegto kamay faa'idina iska daaya wallahu subxaanahu wa tacala aclam